الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ما جاء في صلاة القاعد في النافلة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن, ابن عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت maa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama sallaa fii subxatihi qaacidan qad xataa kaana qabla wafaatihi bicaamin fakaana yusallii fii subxatihi qaacida wayaqra'u bisuurati fayuratiluhaa xataa takuuna awala min awala minha hada albaab fiihi maa jaaءa fii salaati اlqaacidi fi اnnaafila yacni mashruuciyatu النافلة يعني مشروعية صلاة النافلة للقاعد رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وقد سبق ذكره كثيرا إلا أن أبا عمر ترجم له في هذا المكان فقال هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي يقال إنه مخزومي ولا يصح ويقال إنه كناني ويقال ليثي قال مصعب الزبيري السائب بن يزيد ابن أخت النمر وهو ينسب في كندة قال أبو عمر يقال إنه من كندة وهو حليف لبني أمية أو بني yuknى abaa yaziid ra'aa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama wa huwa sagiir وxafida canhu anahu ra'aa khaatama الnubuwati bayna katifayhi ka ziri اlxajala waanahu masaxa ra'sahu wadacaa lahu biاlbaraka وأنه تلقاه في انصرافه من غزوة تبوك قال أبو معشر عن يوسف سمعت السائب بن يزيد أخت ابن أخت النمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من تحت استخرج يوم الفتح من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل وضرب عنقه صبرا وأبوه يزيد له صحبة والسائب يقال له ابن أخت النمر بن جبل والنمر بن جبل قاله توفي السائب سنة ثمانين إذن هو صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ومسح برأسه وقد اشتهر بأنه ابن أخت النمر بن جبل يقول العجلي كان وسط رأس السائب أسودا وبقية رأسه ولحيته أبيض قال فقلت له يا سيدي والله ما رأيت مثل رأسك هذا قط هذا أبيض وهذا أسود فقال أفلا أخبرك يا بني قلت بلى قال إني كنت مع الصبيان ألعب ومر بي النبي صلى الله عليه وسلم فاعترضت له فسلمت عليه فقال وعليك من أنت قلت أنا السائب بن يزيد فمسح رأسي وقال بارك الله فيك فلا والله لا يبيض أبدا ولا يزال هكذا أبدا طيب هذا الحديث رواه السائب عن المطلب بن أبي وداعة والمطلب بن أبي وداعة بن wasmu abi wadaacata alxaaris ibnu sabiira aslama abu wadaacata yowma alfatxi idan almuطalibu bnu abi wadaacata abu wadaacata صaxaabiyun wاlmuطalibu bnu صaxaabiyin yaquul usira abu wadaacata yowma badrin waqadima almuطalibu lifidaa'i abi wadaacata kharaja siran xataa fadaa aabaahu biarbacati aalaafi dirham wa huwa awalu asiirin fudiya falaamathu quraysh faqaal maa kuntu liadaca abii asiiran faabuu wadaacata usira yowma badrin wafadaahu almuطalib hada wayadharu anahu صaxaabiyu ayضa can xafsata zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam anaha qaalat ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama salaa fii subxatihi qaacida qad xafsatu tajzim biannaha ma ra'at الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama wa huwa yusalii annawaafila qaacidan fakanat caadaة الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama almustamirati fi xayaatihi kuliha أنه كان يجتهد في أن يصلي النوافل قائما تقول حتى كان قبل وفاته بعام fakaana yusallii fii subxati qaacidan fakana qubayla wafaatihi sala allahu calayhi wasalama qad dakala aw dacna fi sinni fakana yusallii qaacida fi nawaafil ويقرأ بالسورة فيرتلها وإذا كان يصلي النافلة قاعدا فإنه كان يقرأ بالسورة فيرتلها يقرأها بالترتيل بالترتيب حتى تكون أطول من أطول منها حتى تكون السورة التي يقرأها وهو يرتلها أطول من سورة أطول منها فبالترتيل تصبح السورة القصيرة أطول من السورة الطويلة بهذا الترتيل والتمهل في قراءتها وفي هذا الحديث من الفقه إجازة صلاة النافلة جالسا لمن يطيق القيام والسبحة هي النافلة دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها وصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة يعني نافلة إذن هذا walaakin ajruhu sayakuunu anqasa min ajri man sallaa annaafilata qaa'iman yaquul abu cumar wafiihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam lam yakun yusallii fi الnaafilati jaalisan ila fi aakhiri cumurihi wadalika xiina asana wadacufa can اlqiyaami wabaddan آخر عمره وذلك حين أسن وضعف عن القيام وبدا وأنه كان صابرا طول عمره على القيام والاجتهاد في العمل حتى كانت ترم قدماه صلوات الله وسلامه عليه وفيه ترتيل القرآن في الصلاة وهو الذي أمر الله به رسوله واختار له ولسائر أمته قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا والترتيل wakadalika kaanat qiraa'atuhu sala allahu calayhi wasalama xarfan xarfan fima xakat umu salamata wagayruha alxadiidu aladii bacdah wabihi qaala maliku can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata zawji الnabiyi salى allahu عalayhi wasalama annaha akhbarathu annaha lam tara rasuula اllahi salى allahu عalayhi wasalama yusallii salaata اlleyli qaacidan qadtu xata asan صلاة الليل قاعدا قط حتى أصن وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع هذا حديث عائشة يشبه حديث حفصة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم أن يصلي fii aakhiri cumrihi xiina asanna wa dakhala fii asinni fakaanat caaisha radia allaahu canhaa tuhbiru biannahu kaana yusallii qaacidan wa yaqra'u qaacidan xata ida araada an yarkaca qaama faqara'a naxwan min halaaثiina aw arbaciina aaya yacni qubayla an yarkaca yaquum fayaqra'u halaaثiina aw arbaciina aayatan wahuwa qaa'im fayarkac wa fii hada mashruuciyatu ana alinsaana yabda'u salaatahu naafilata qaa'ida huma yaquumu fii aakhiriha fayarkacu wa huwa qaa'im wa fiihi ayda mashruuciyatu caksi dalik wa huwa anahu yabda'u salaatahu qaa'ima wayaqra' faida kana fii aakhiri salaatihi qacda وrكع وسجد وهو قاaعد فهذا مثل ذاka وكلh مشروع الحديث الذي بعده قال مالك بهذا السند عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه عبد الله بن waqaaluu cabdullaahi bnu yaziid yuknaa abaa bakrin wa huwa mowla alaswad ibni sufyaan ibni cabdilasad ibni hilaal almaqsuumi qaaluu kaana licabdilasad ibni hilaal halaathatu baniin abuu salama cabdullaahi bnu cabdilasad zawji ummi salamata binti abi umayata qabla anabiyi sala allahu calayh wasalam walaswad bnu cabdilasad qutila yowma badrin kaafiran عبد الأسد قتل يوم بدر كافرا وسفيان بن عبد الأسد وكان له قدر ولسفيان هذا ابن يسمى الأسود بن سفيان فعبد الله بن يسيد مولى الأسود بن سفيان هذا يروي عن أبي النضر يعني مالك له شيخان في هذا الحديث عبد الله بن يزيد وأبو النضر أيضا وهو يروي عن الاثنين عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وحديث عائشة هذا هو مثل حديث حفصة السابق رضي الله عنها وهو أيضا مثل حديث عائشة السابق أيضا طيب قال مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان هذا رواه الإمام مالك بلاغا أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما يحتبيان الإنسان الذي يصلي جالسا له lahu an yusalliya jaalisan calaa ayi wajhin kana juluusuhu sawaءn kana iftiraashan aw tawarukan aw tarabbucan aw ixtibaa'an ayضa liannahu kulluhu yashmalhu ismu aljuluus fahada curwa وسعيد كان يصليان وهما محتبيان وأنتم تعرفون طريقة الاحتباء أو كيفية الاحتباء فكان يصليان فإذا أراد أن يركع أو يسجد حل احتباءهما وركع أو سجدا فالإنسان عندما يصلي النافلة وهو جالس فله أن يجلس متربعا وله أن يجلس متوركا وله أن يجلس مفترشا وكله سواء لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في بيان كيفية الجلوس في النافلة الصلاة الوسطى وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنها قالت أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى falamaa balaqtuhaa aadantuhaa faamlat calaya wa fii nuskatin faamallat waamalla waamlaa kilaahumaa bimacnan waaxid xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa wa salaati alcasri wa quumuu lilaahi qaanitiin uma qaalat samictuha min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam hada albaab libayaani asalaati alwusطى waاkhtilaafi ahli اlcilmi fiiha wاlwusطى huwa ta'niiثu alأwsط wاlwasط hadihi alkalima muxarakatu alwasط qaala abu moxamed ibnu bari min culamaaءi اlluga wa min muxaqiqiha qaala alwasaطu muxaraku اlwasaط liannahu yuxmalu calaa caksihi liannahu diddu aaraf waarafu muxaraku lwasat waalgaalibu fi lugati alcarabiyati annaha taxmilu ashayءa calaa didihi fayuqaal araf wacaksuhu alwasat wayuqaalu jawcaan wacaksuhu shabcaan wayuqaalu rayaan wacaksuhu dam'aan wayuqaalu طwiil وcagسhu qaصيir وhakada fahuwa yquul ina fi اlغاalibi fi lugaةi الcarabiyaةi an yuxmala shayءu calى cagsihi wa alwasaطu huwa alwasaطu fi الshayءi khilaafu الطarafayn وyxtamilu hada an yakuna fi اlأcdaad وfi اlأزmaan وfi اlأmaakin wاlغaalibu an yakuna alwasaطu ضarفa yani يعني يشير إلى مكان وسط بين مكانين يقول ثم نقل الوسط إلى وصف الشيء بالإجادة والحسن فيقال هذا شيء وسط يعني شيء جيد جميل ومنه قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة خيارا عدولا وهو يقول الأصل في هذه الكلمة أن تكون ظرفا لakinha تنqل أحyاaنا إlى وصف الشhayءi إlى وصف الشhayءi bالxusن والjawd وma أشبه ذلika fayuqال hda شhayء وسط yعnي شhayء جaيد طyب و الصلاaة الوسطى yعnي الصلاaة اlatي hiya وسط بyn الصلوات wa hadihi alwasaiyatu wasatiyatu tashmalu akthara min salaa fakulu salaatin min alkhamsi yumkin an yuqaal inaha wustaa binisbati lاثنayn qablaha wاثnayn bacdaha faالظuhr aladi salayna alaan yumkin an naqul inahu wasط lأnnahu sabqahu اثnaan wa taأhara canhu اثnaan whakada fakulu salaaةi yumkin an yuqaal inaha وسطى باعتبار ما هذا القعقاع بن حكيم الذي في السند يقال له القعقاع بن حكيم مدني كناني ترجمته صحيحة عن أبي يونس قالوا أيضا أبو يونس مولى عائشة لا يعرف اسمه وترجمته صحيحة أيضا ويقول أبو عمر في هذا الحديث من الفقه جواز دخول مملوك المرأة عليها يعني هذا مملوك لعائشة فكان يدخل عليها ويكتب لها مصحفا ثم قال أبو عمر وفيه ما يدل calaa madhabi man qaal ina alqur'aana nusikha minhu ma laysa fii musxafina alyowm waman qaala bihada alqowli yaquul ina naskha calaa halaaثati awjuh caaisha radia allahu canha amarat an yaktuba laha haakada xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusطaa wa salaati alcasri fahal hadihi tilaawa wa yuqra'u haakada fi lqur'aan la فهنا يقول النص على ثلاثة أوجه في القرآن أحدها ما نسخ خطه وحكمه ورفع خطه من المصحف وليس حفظه على وجه التلاوة ولا يقطع بصحته على الله ولا يحكم به اليوم أحد وذلك مثل ما روي أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ومنها لو ana libni aadama waadiyan min dahabin labtagaa ilayhi haaniya walow annahu lahu haaniyan labtagaa ilayhi haalisan walaa yamna'u jawfa bni aadama ila turaab wayatuubu allahu calaa man taab qiila ina hada kana fi suurati saad wa minha balliquu qowmanaa annaa qad laqiinaa rabbanaa faradya cannaa waradiinaa canhu qaala anas anzala allahu fi aladiina qutiluu bibi'ri macuunata qur'aanan qara'naahu suma nusikha bacdu wa min hada albaab qowlu man qaal ina suurata alaxzaab kaanat naxwa suurati albaqara qaala ubay bnu kacab لزر بن قبيش كأي تقرأ سورة الأحزاب قلت ثلاثا وسبعين آية قال لقد رأيتها وإنها لتعادل البقرة ولقد كان فيما قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا أيضا كل هذا مما نسخ تلاوته hadihi alashyaa nusikha tilaawatuhu wa xukmuhu ayضa macda aayat alrajmi wa huwa annawcu aladii yuqaalu inahu nusikha tilaawatuhu falaa yuqra'u bihi qur'aana wa nusikha xukmuhu ayضa النوع الثاني أن ينسخ خطه ويبقى حكمه وذلك نحو آية الزنا التي قرأناها فإنها لا تقرأ قرآنا walaakina xukmaha baaqin wa min hada hadihi alqiraa'a xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطى wasalaati alcasri faina hada min alqur'ani aladi nusikat tilaawatuhu wa baqiya xukmuhu wahuwa alihtimaamu bisalaati alwusطى wasalaati alcasr والوجه الثالث أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحف هذا أيضا من أنواع النسk وhuوa an yunسka الxukm وyبقى الخط يتلى في المصxف وminhu qwlه والذina يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى الحول ففي هذه الآية التربص والاعتداد إلى سنة ثم نسخ ذلك بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذا من القرآن الذي نسخ تلاوته وبقي حكمه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين يقول أبو عمر وأجمع العلماء على أن ما في مصحف عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ولا تحل الصلاة لمسلم إلا xataa qaaluu ina alkhilaafa fii salaati alwustaa wasala maa yuqaaribu arbaciina qowlan famin hadihi alaqwaal qowlu man qaal inaha salaatu subxi yaquulu abu cumaru miman qaala bihada cabdullaahi bnu cabbaas wa huwa asaxu maa ruwiya canhu fii dalika wacabdullaahi bni cumar wacaaisha cala ikhtilaafin canhum fii dalik wa huwa qowlu taawuus wa cataau mujaahid wa bihi qaala maliku bnu anas wa asxaabuhu haulaa yaquuluun asalaatu lwusطىa hiya salaatu subxi yaquul abu cumar wa qaala aakharuun ina salaata alwusطىa salaatu duhri ruwiya dalika can zayd bni haabit wa huwa ahbatu ma ruwiya canhu wa ruwiya dalika ayضa can cabdillahi bni cumar wa caaisha wa abi saciid cala اkhtilaafin canhum wa ruwiya ayضa can cabdillaahi bni shadaad wa curwat bni zubayr الزبير قال أبو عمر وقال آخرون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وممن قال بذلك علي بن أبي طالب لا خلاف عنه min wajhin macruuf hada ayضa habta can caliyin radia allahu canhu وممن قال بذلك أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة الدوسي وأبو سعيد وهو قول عبيدة السلماني والحسن البصري ومحمد بن سيرين والضحاك وسعيد وqول الشhاaفiعي وأbي xنيiفة وأkثr أهلi اأr وأkثr أهل الأثر يرون أنها صلاة العصر يقول أبو بكر بن الcربي تفرق الناس في الكلام فيها فقيل إنها الصبح وقيل إنها الظهر وقيل إنhا الcصر وقيل إنhا العشhاء وقيل إنhا العشhاء الآkخر waqiila aljumca waqiila hiya maqbu'atun fii jumlati asalawaati tabiicata asaacati fi yowmi اljumcati wa leylati اlqadri fi shahri targiiban fi ficli طaacati wa tarhiiban liijtinaabi اlmacsiyati lakin habata can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam annahu qaal shagaluunaa can salaati اlwusطى salaati اlcasri yaquul wahada nasun هذا الحديث يرفع الخلاف فيظهر أن الخلاف في الصلاة الوسطى في غير العصر ضعيف لأنه يسادم هذا النص الذي يرفع الخلاف وهو شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر إذا هذا القول هو الراجح wqad alafa fiiha bacdu ahli lcilmi minhum cabdalmalik cabdulmu'min ibn khalf atimyaadi lahu risaala fi hada maطbuuca wakaأnahu yamiil ayضa ilى hada اlmadhab wa huwa ana salaaة اlwusطى hiy alcasr ayb alxadiiث aladi bacdahu wa bihi qala malik can zayd bn aslm can camri bni raafic annahu qaal kuntu aktubu musxafan lixafsata umi lmu'miniin faqaalat ida balagta hadihi alaaya faaadinnii xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusطىa waqumuu lilahi qaanitiin falama balagtuha aadantuha faamlat calaya xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusطىa wasalaati alcasri waqumuu lilahi qaanitiin haakada ayضa can zayd bni aslam cmr bn raafic qaaluu cmr bnu raafic mawlaa cumar bn khadaab walahu caqibun qaala abu cumar warubamaa intahaw ilaa lakmin yani hada rubamaa yasuru nasabuhu ilaa lakmin qabiila qabaa'il alcarab ayib hada yushbihu xadiida caaishata radia allahu canha lakin kama tarown kaأnahu mawquufun calى xafsata radia allahu canha fahiya taquul falama balagtuha aadantuha faamlat calaya walam tansibhu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam lakin yaquul abu cumar ruwiya hada alxadiidu can xafsata marfuucan ila اnabiyi sala allahu alayhi wasalam yaquul rawaahu hishaam ibnu sacdin can zayd bni aslam can camri bni raafic anahu qaala amaratnii xafsatu an aktuba laha musxafan faqaalat ida balagta aayata asalaati min albaqarati fatacaal umliha calayka falama balagtuha ji'tuha faqaalat xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطى wasalaati alcasri haakada samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaqra wa ruwiya ayضa min طariiqi aakhar qaala abu cumar hada isnaadu صaxiixu jayidu fi xadiidi xabsa faxadiidu xabsata huna wain kana mawquufa fi riwaayati اlimaami malik ila anahu xadiidu marfuucu saxat lahu akharu min طariiqin anahu marfuuc alxadiiu aladii bacdahu qaala malikun bihada sanad can daawuuda bni alxusayni can ibni yarbuucin almakhzuumiyi annahu qaal samictu zayd bna haabitin yaquul asalaatu alwusطى salaatu duhri hada rawaahu can daawuud bni xusayn wqad sabqat tarjamathu can ibni yarbuucin qaaluu yuqaalu lahu cabduraxmaan ibnu saciid ibni yarbuuc almakhzuumi yukna abaa muxamed أنه روى عن زيد بن ثابت أنه يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر هذا قول زيد بن ثابت وغيره من أهل العلم قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس كان يقولان yaquulaan الصلاة الوسطى صلاة الصبح هذا رواه الإمام مالك بلاغا عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب لكن ذكر الحافظ أبو عمر أن ما نسبه إلى علي بن أبي طالب ruwiya min xadiidi xuseyn bn cabdillaahi bni damirata can abiihi can jaddihi can caliy bni abi aalibin annahu qaal asalaatu lwusطىa salaatu subxi wa xuseynun hada matruuku lxadiidi madaniyun walaa yasixu xadiiduhu bihada alisnaad wa qaala qowmun inamaa arsalahu maalikun fii muwaطa'ihi can caliyin fii salaati lwusطىa annaha subxu akhadahu min xadiidi ibni dumayrata hada liannahu laa yuujadu can caliyin ila min xadiidihi wاsaxiixu can caliyin min wujuhin shataa صixaaxin anahu qaala fi salaati اlwusطىa salaat اlcasri idan hadihi riwaaya alatii rawaaha alimaamu malik balaaqan can caliyin lam tasixa can caliyin bal saxa can caliyin fii akthara min طariiqin ana salaata alwusطى hiya salaatu الظhri walam yasixa canhu hada alqowl biannaha salaatu الصubxi wma rawaahu imaamu malik balaaga fiihi rajulu kaanahu matruuk qaala yaxya qaala maliku waqowlu caliy bni abi طaalib wabni cabbaasin axabu ma samictu ilaya fi dalika huwa yaraa ana salaata alwusطى hiya salaatu الصubxi wa anahu yurajixu qowla caliy bni abi aalib calaa ictibaari anahu habata can caliyin wain kaana lam yahbut canhu الbاb اldي bعdh الرksة fي الصلاaة fي الthوb الواxid qala malik bhda sند عn هiشhاm بn curwة عn أbيه عn cmر bn أbي سلمةa أنhu rأى رasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم يصلي fي thوb waaxid mجتmla bه fii beyti ummi salamata waadican طarafayhi calى caatiqihi hada alxadiid yushiiru ilى alkayfiya alatii yasnacuhaa alinsaanu aladi yusallii fii thawbin waaxid wa huwa anahu yashtamilu bihi uma yacqidu طarafayhi calى caatiqihi hadihi alkayfiya ida kana lahu thawb waaxidu wahuwa saabiqun fainahu yashtamilu bihi aw yaltaxifu bihi fayajcalu darafayhi calaa caatiqihi wa yarbituhumaa calaa caatiqihi calaa caatiqayhi aw calaa caatiqihi ayib yaquul abu cumar wa hada huwa tawashuxu hada ayضa alاجtimaal yuqaalu lahu ayضa aلtawashuh wa huwa hadihi اlkayfiya faida kana lahu thawb waaxid fainahu yatawashaxu bihi aw yashtamilu bihi wayasnacu haakada wain kana athawbu qasiira fainahu yataziru bihi walaa yatawashaxu bihi yaquul wahada alxadiidu xujatu biijaazati الsalaati fii thawbin waaxid fakulu thawbin satara alcawrata walfaqidayni min arajuli jaazat الsalaatu fiihi calى ظaahiri hada alxadiid liannahu yaqacu calayhi ismu hawb waqad ajmacuu calى ana man sallaa mastuura alcawrati falaa icaadata calayh fain kaanat imra'atan fakulu hawbin yugayibu duhuura qadamayha wayaskuru jamiica jasadiha wa shacriha fajaa'izun laha asalaatu fiihi liannaha kulaha cawratu ila alwajha walkafayni calaa haadaa akharu ahli ilcilmi yaquul almar'a tuqadii jamiica badanihaa xataa duhuura qadamayha lakin laysa calayha an tuqadii baaطina qadamayha ida kana fi sujuudi yadhar hada la shaya fiihi inamaa tasturu daahira qadamayha wa ayضa takshifu alwajha waاlyadayn wa qaala abu cumar calى hada akharu ahli اlcilmi waqad ajmacuu calى ana almarأaةa takshifu wajhaha fi الصalaaةi wاlإxraam qaala abu bakr bn cabdiraxmaan bn xaarif kulu shayi min almarأaةi cawraة xatى dufruha hada min afuqahaaءi sabca cindahu hada alra'yu wahuwa ana kulaha cawra xata dufr xata alwajhu qaala abu cumar qowlu abi bakrin hada khaarijun can aqaawiili ahli اlcilmi biijmaaci alculamaa'i calى ana lilmar'ati an tusalliya almaktubata wayadaaha wawajhuha makshuufun dalika kulluhu minha tubaashiru اlarda bihi waajmacuu calى annaha laa tusallii mutanaqiba walaa calayha an talbasa qufaazayni fi الsalaa wa fii hada أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة هذا tarjiixu abi cumar wahuwa anahaa takshifu alwajha walyadayn wa ana hada laysa bicawratin wa anahu annadaru ilayhi laysa nadaran ilaa cawratin ila an yandura arajulu bicayni alriibati aw shahwati faina hada laa yajuuzu xataa annadaru ilaa hiyaabiha laa yajuuzu ayb alxadiiث aladii bacdahu qaala maliku can ibni shihaab can saciid bni musayib can abi hurayrata ana saa'ila sa'la rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama can الصalaati fii thawbin waaxid faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama awalikullikum thawbaan hada alxadiid daliil cala an insaana yusalii aw lahu an yusaliya fii thawbin waaxid لأنه قال ولكلكم ثوبان وهو ففيه دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر بالواحد ويلبس الآخر أنه حسن في الصلاة وإنما قلنا حسن ولم نقل واجب لأن رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب وحسبك بأبي هريرة وهو راوي هذا الحديث إذا هذا daliil calى anahu yajuuzu an yusaliya alinsaanu min xayثu aljawaaz fii thawbin waaxid wain kana alafضal an yusaliya fii thawbayni ويتجمل في صلاته قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب faqiila lahu hal tafcalu anta dalik faqaala nacam inii la usallii fii thawbin waaxid wa ina hiyaabii la cala almishjab hada abu hurayra raawi hada alxadiid kaana yusallii fii thawbin waaxid walaysa dalika xaalata idraar wainamaa kaanat xaalata ikhtiyaarin lahu wa kaanat lahu ahwaabun wa kaanat cala almishjar mishjab wa huwa aluudu aladii tuudacu calayhi ahiyaab fathiyaabuhu mawduucatn cala almishjabi wa huwa yusallii fii thawbin waaxid wadalika daliilun cala annahu yajuuzu an yusalliya alinsaanu fii thawbin waaxid qaala maaliku anahu balagahu ana jaabira bna cabdillaahi kaana yusalii fi thawbi alwaaxid kadalika ayضa qala maliku can rabicata bni abi cabdiraxman ana muxameda bna camri bni xasmin kana yusalii fi lqamiis alwaxid hada taabici qala maliku anahu balagahu can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal man lam yajid thawbayni falyusali fi thawbi waaxid multaxifan bihi fain kana thawbu qasiira falyatazir bihi hada rawaahu balaagan lakin yaquul abu cumar hada alxadiidu maxfuuظ can jaabirin min riwaayati ahli اlmadinati can cubaadah bn اlwaliid bn cubaadah bn saamit qaal akbarana jaabir bn cabdillah qaal sirtu maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam fii qaswati faqaama yusalii wa kanat calaya burda dahabtu ukhaalifu bayna طarafayha falam tabluq bi wa kaanat lahaa dabaadib fanakastuhaa yani kaanat lahaa ahdaab fanakastuhaa uma khaalaftu bayna طarafayha hada athawb aladii kaana macahu kaanahu lam yakun saabiqan faaraada an yashtamila bihi aw liyaltaxifa bihi laakinahu asbaxa qasiira fatawaaqasa yacni inxanaa xataa laa yabdu shayun min cawratihi uma tawaaqastu calayha laa tasqud uma ji'tu xataa qumtu can yarsaari rasuuli illahi sala allahu alay slam faakhada biyadii faadaaranii xataa qaamanii can yamiinihi fajaaa ibnu sakrin xataa qaama can yasaarihi faakadnaa faakhadnaa biyadayhi jamiican xataa qaamanaa khalfahu wajacala rasuulu llahi sala allahu alay slam yarmuqunii wa ana laa ashcur uma fadiltu bihi faashaara ilaya an itazir biha falamaa faraqa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaala ya jaabir qultu labayka ya rasuul allah qaal idaa kaana waasican fakhaalif bayna طarafayhi wain kaana dayiqan fasjudhu calayka hada huwa idaa kaana athawbu waasican saabiqan wa kaana thawban waaxidan fainahu yashtamilu bihi wayaltaxifu bihi wayukhaalifu bayna طarafayhi walaa yanxani wa ama idaa kaana thawban qasiiran laa yumkin an yaltaxifa bihi fainahu yataziru bihi wayakuunu aljismu alfawqaani qaaliyan aw cariyan can ihiyaab qaala yaxyaa qaala maaliku axabu ilaya an yajcala aladii yusallii fi lqamiisi alwaaxidi calaa caatiqayhi hawban aw cimaamatan hada maalik yastaxsin an yakuna alinsaanu aladii yusallii fii qamiisin waaxid an yajcala calaa caatiqayhi hawban cimaamatan aw maa ashbaha dalika xataa yusalliya fii hawbayni badala min an yusalliya fii hawbin waaxid wahuwa alqamiis naktafi bihada alqadri hada wbillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm